bsmi illaahi اraxmani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin الnawowiy raximahu llahu tacaala baabu salaami liltaxalluli min asalaa salaamo noqsigii cadayntiisiibuu u baab yahay liltaxalluli loo salaamo noqsanayay in laga xalaaloobo min asalaati salaada xaggeeda laga xalaaloobo ayb yacni salaada laga xalaaloobana waxaa laga wadaa inta salaada lagu jira qofka wax badan baa xaaraamka ah markii laga baxana u banaanaanayo sida hadalka iyo wax cunidda iyo wax lamidka oo kale marka salaanta ayaa lagu xalaaloobaa oo salaada looga baxaa yani ayb litaxalluli min asalaati salaada looga baxaye iclam ogow ana asalaama salaanta liltaxalluli min asalaati salaada looga baxo ama litaxalluli salaantii loogaga xalaaloobayo min asalaati salaada ruknun weeyaan rukni min arkaanihaa arkaanta salaada ka mid ah wa fardun farad weeyaan min furuudihaa salaada faradyaalkeeda ka mid ah laa tasixu ma ansaxayso salaadii ilaa bihi isaga maahane wax kale ma ku ansaxayso oo haddaa atixyaadka akhrisato oo aada dhammayso ducooyin salligii akhriso ducooyinkii ka dambeeyey aad akhrisato haddaa iska baxdo salaad kama bixin maxaa yeele salaada assalaamu calaykum baa looga baxaa ayb hada madhabu shaaficiyi weeyaan wamalikin waaxmeda iyo wajamaahiiri salafi waalkhalaf culimmadii hore iyo kuwii dambe jamaahiirtooda sida ay qabaan waa walaxaadiidu saxiixatu axaadiista saxiixa ah almashhuuratu ee caanka ah musarixatun weeyaan mid cadaynaysa bidaalika arrinkaas aan sheegnay rukninimadaas <clears throat> assalaamu calaykum inay rukni tahay ayay cadaynay waclam ogow ana alakmala sida akmalka oo dhammaystirnaanta badan fi salaami salaama noqsiga an yaquula inuu dhaho waa can yamiinihi midigtiisa assalaamu calaykum waraxmat ullah wacan yasaarihi bidixdiisana assalaamu calaykum waraxmat ullah walaa yustaxabu lama sunneeyo an yaquula macahu inuu la dhaho wabarakaatuhu liannahu maxaa yeelay khilaafu lmashhuuri sidii caan baxday mid khilaafsan weeyaan can rasuulillaahi sala allahu caleyh waali wasalam ka caan baxday wa in kaana haba ahaado qad jaa-a inuu ku yimid fii riwaayatin riwaayo oo liabi daawuuda u sugnaatay waqad dakarahu jamaacatun waxay sheegeen min asxaabina ka mida asxaabteenna minhum imaamu lxaramayn wazaahirun isarkhasiyu wاruuyaaniyu fi lxilyati ayay ku sheegeen walaakinahu shaadun weyaan walmashhuuruna maa qadamnaahu sida caanka ana waa waxaan soo hormarin yani wuxuu leeyahay sida akmalka ah waxay tahay midigtana in loo dhaho assalaamu calaykum waraxmat ullah bidixdana assalaamu calaykum waraxmat ullah in loo dhaho wabarakaatuhu in lagu daro waxa uu yihi mashhuur nebiga kama noqonin laa shaka yacni nabiga sida badan ama qaalibka ah salaada marka uu tukanayo salaamo noqsigiisu sidaas uu sheegay waayo ayuu u badnaa assalaamu calaykum waraxmatullah iyo assalaamu calaykum waraxmatullah axyaanan ama marmar waxaa dhici jirtay inuu dhihi jiray oo barakaatuhu inuu ku dari jiray oo barakaatuhudaas marka ma midda midigta keliya lagu daraa oo midda bidixda waa laga reebaa se labadaba waa lagu darayaa ibnu xajar buluuqulmaraamka labada ayuu sheegay barakaatuhu iyo barakaatuhu abuu daawuud buu u nisbeeyey isaga iyo xufaad kale nusakha abuu daawuudkana oo barakaatuhu bidixda ma laha ayb marka eh, fiirin bay u baahan tahay marka taas iyadan waxaa ku jiroo kale meesha marka eh, labada oo sideedana oo barakaatuhu in lagu daraana wax in la daa-imo ama in sida badan owqaadaada inaad dhahdo wax ah ahanba maxaa yeele nebigu midda uu daa'imay u badnaay assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah barakaatuhu malahayd <clears throat> marka wabarakaatuhu haddii marmar la dhahayo laa ba dhib ma laha dad laakiin waxaa jira wixii qariib ah oo aysan awal hore u arki jirin markay arkaan nebigaa hal mar sameeyey ama axyaanan buu sameeyey iyagu waa daa-imayaan marka iyagoo intaas ka raba marka khaalif tucraf dadka khilaaf ha lagu barto ninkiiba barakaatuhu ku dari jiray waay halagu dhaho ma fiicno waxaasoo kale marmar marka sunnada nebiga say uga timid inaad u isticmaashaa fiican marmar inaad dhahdo marar badanna aadan dhihin marka oo sida qaalibkoo nebigu dhihi jiray a ku daysato waxaa kaloo marmar nebigu uu samey jiray sala allahu calayh waalihi wasalama inuu yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullah midigta bidixdiina assalaamu calaykum bis raxmatullahi aan lagu darin mar mar waa samay jira wasawaaun waxaa isku mida kaana almusallii ninka tukanaya ahaayaya imaaman imaam ow ma'muuman ama ma'muum ow amase munfaridan munfarid ahaayaya fii jamaacatin jamaaca dhexdeeda ahaayaya qaliilatin jamaacada oo qaliilatin yar ow amase kahiiratin fara badan fii fariidatin ku jiriyaya salaad farada ow naafilatin ama mid sunna a ah ku jiriyaya fa fii kulli daalika kaagaas dhammaantiisa dhexdiisa yusalimu waa salaamo noqsanayaa tasliimatayni laba salaamo noqsi kamaa dakarnaa sidii aan soo sheegnay wayaltafitu bihimaa waana ku milicsanayaa ila aljaanibayni labadii dhinac ayuu ku milicsanayaa oo labadii dhinacu fiirina markaas walwaajibu labadan salaan marka labaduba waajib miya mase mid keliya waajib ah wlwaajibu sida waajibku tasliimatun waay wlwaajibu waajibku tasliimatun hal salaama noqsi waay waaxidatun oo keliyata ah wa ama athaaniyatu midda labaad fa sunnatun sunno waayo low tarakahaa haddii uu ka tago lam yadurahu ma dhibayso salaadiisa ayb qofkii haddii uu yidhahdo assalaamu calaykum waraxmat ullah oo iska tago sunno unbuu ka tegay waajib kama tegin midda labaad waa sunno uma alwaajibu waajibku min lafdi salaami salaanta lafdigeedana ah an yaquula inuu yidhaahdo wa assalaamu calaykum walow qaala haddii uu yidhaahdo salaamun calaykum oo alifti iyo laamti u ka tago lam yujzihu ma gudmayso cala al haddaan qabano wejka asax ah walow qaala haddii uu yidhaahdo calaykum assalaam isdaba mariyo ajza waa u gudaysaa cala lasaxi haddaan qabano falow qaala haddii uu yidhaahdo assalaamu calayka meesha calaykum calayka uu yidhahdo ow amase salaamii calayka ayuu yidhi aw amase salaamii calaykum aw amase salaamu ullaahi calaykum aw salaamu calaykum salaamun ma dhihin salaamu calaykum bikayri tanwiinin tanwiin la-aan aw qaala amase wuxuu yihi assalaamu calayhim lam yujzihu ma gudaayo shay-un wax oo min hada kana bilaa khilaafin khilaaf la-aan madhabtii wa tabdulu salaatuhu salaadiisa waa buraysa in qaalahu haddii uu yidhaahdo caamidan <coughs> isagoo mid u qasday ah caaliman og fii kulli daalika kaagaas dhammaantiisa ilaa fii qowlihi assalaamu calayhim ma ahan fainahu laa tabdulu salaatuhu salaadiisa ma burinayso bihi isaga ku burin <coughs> laa tabdulu <coughs> salaatuhu ma burayso bihi ku burimayso kan oo assalaamu calayhim taas liannahu ducaa-un waa duco wain kaana saahiyan haddii uu yahay mid iska halmaansanna lam tabdul ma burayso walaa yaxsulu laakiin ma xasilay altaxallulu ka xalaal noqosho min asalaati laga xalaal noqdo bal yaxtaaju wuxuu u baahanayaa ila istinaafi salaamin salaan cusboonaysiinteeda saxiixin salaanta oo saxiixin saxiix ah ayb waxaanoo dhan wuxuu kuleeyahay asalaamu calaykum iyo salaamun yani iyo assalaamu calayka iyo salaamii calayka iyo waxaas haddii uu yidhaahdo isagoo og inaynan bannaanayn oo caalim arrintaa ku ah kasna u yeelay waxa uu yiri salaadiisii waa buraysaa marka laga reebo assalaamu calayhim iyadoo waa duco waxma burinayso haddii asagoo hilmaansan ama jaahilba iska ah isagoo <clears throat> hilmaansan haddii uu yeelay oo uu sidaan yidhi salaantiisii ma ansixin salaadiina kama burin maxaa laga rabaa marka hadda soo bilow salaan ayb oo assalaamu calaykum inuu mar labaad salaadii uga baxo <clears throat> walow iqtasara alimaamu imaamkii haddii uu ku gaabsado calaa tasliimatin salaamo noqsi waaxidatin hal ah ata alma'muumu ma'muumkii waa la imaanayaa bitasliimatayn labada salaamo noqsi buu la imaanayaa <clears throat> imaamkii haddii uu hal salaamo noqsi ku gaabsado tii labaad uu ka tago asagu labadiiba waa la imaanayaa ma'muumkii waa qaala alqaadi abuayib atabariyu waxa uu yihi min asxaabina asxaabteenna ka mida wagayruhu iyo keyrkii idaa sallama alimaamu imaamku haddii uu salaamo noqsado falma'muumu ma'muumku bilkhiyaari khiyaar buu leeyahay in shaaa haddii uu doono sallama waa salaamo noqsanayaa fi lxaali markaas wain shaaa haddii uu doonana istadaama waa daa'imaya aljuluusa fadhigii buu daa'imaya liducaai duco wa adaala wuuna dheeraynayaa maa shaa allahu maa shaaa intuu doono maa shaaa intuu doono ayuu dheeraynayaa buu yiri wallahu aclam yani wuxuu ka wadaa imaamku markuu salaamo noqsado assalaamu calaykum waraxmatullah uu yiraahdo bis waaye wixii isuukiin xirnaa oo isaga inaad raacdo oo aa ku dayata ahayd meeshay ku dhammaatay adiga haddaad doonto duca waa iskaga hari kartaa oo atixiyaadkaaga fadhigaaga intaa ku harto waa iska duceysan kartaa mar dambe waa iska salaamo noqsan kartaa mutaabaca markaa waa dhammaatay laakiin mas'alo ka duwanaa jirta iyadana khatar ah maalan imaam ayaa kusoo gaartay hal ragco iyadoo salaadda ay uga dhiman tahay ragcadii baa la tukatay atixiyaadkii baa la gashay dabcan imaamkii waa salaamo noqsaday adiga ma iska joogi kartaa marka haddaad daahdo oo aad meeshaa fadhigaas ku daahdo salaadaada waa buri markaas <clears throat> maxaa yeelay adiga ragcadaada koowaad atexiyaad ma laha ragco koowaad sideeda atexiyaad ma laha atexiyaadkan waxa kaa keenay waxa waxawaaye imaamka inaad raacdo mutaabacatan lil imaam ayaa u fadhisaa marka haddii imaamkaagi iyo adiga qudwadii idinka dhexaysay ay go-day oo salaantiisii ay ku dhammaatay waxaad meesha u fadhiso waa waxqalada marka adiga imaam hadda aad raacsan tahayna ma jiro ood raacayso adigiina kuuma aha boos ama maxal aa ku ataxiyaadsato ilaa ragco koowaad waaye salaadia marka ku buraysa haddaad og tahay yfriska jaahila laga yaaba in macduur looga dhigo dadka qaar marka waxaa laga yaaba isagoo marka ataxiyaatu lilaahi wasalawaatu watayibaatu marahay inuu imaamka salaamo noqsado iska kac markii waxbaha dhammaynin ataxiyaadkaas ayb maxaa yeelay adiga atexyaad kuuma aha kaligaa oo ragco koowaadaa joogtaa imaamna hadda kuma day ma ku xirnidoo imaamkii waa kaa baxay oo salaadiisii waa ka baxay waxaa u fadhisa marka salaad salaadii waa ku buraysaa khatar waay marka dadkuna in badan oo kamida maku baraarugsana mana oga baabu maa yaquuluhu rajulu qofku waxa uu dhahayo idaa kallamahu insaanun qof haddii uu la hadlo wahuwa fi salaati isagoo salaadii ku dhex jiro qof baa kula hadlay adoo salaaddii ku dhex jira sayli qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala rawaynaa waxaanu warinay fii saxiixay lbukhaariyi wa muslim saxiix lbukhaariyi muslim dhexdooda waxaanu ku warinay can sahli bni sacdin asaacidiyi radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalama qaal man naabahu qofkau kusoo dariyo ou lasoo gudboonaado shay-un wax fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda falyaqul ha yiraahdo subxaana allah dhaho wa fii riwaayatin riwaaya fi saxiixi ku sugan idaa naabakum hadduu idinku soo kordho oo idinkusoo idinla soo gudboonaado amrun arrin falyusabbix irijaalu ragga ha tasbiixsadeen waliyusafix innisaau naagihiina hase cabdhabeen wa fii riwaayatin atasbiixu tasbiixdu lirijaali baa iskale watasfiiqu sacabdhowguna linisaai baa iskale adoo salaad ku jirtaa nin kula hadla war wixii ma aragtay war alaabtaas ma aragtay war waxaas ma aragtay mana kuu jeeda meel dhow buuna jooga salaadan ku jiraa inaad dhahdaa rabtaa say u dhaheen subxaan allah isagana marka waa ku fahma subxaan allah imaamkaagiyaa salaadii qalday rag shanaadu u istaagay subxaan allah adaada af soomaaliya wax kale ku hadasho ama aad tiraad waa joogaa iyo isug iyo waa buray salaada wale hadal salaada ku burtaay naag haddii ay tahay qofkaasna salaada dhexdeeda lagula hadlo tasfiiq ay samayna calaacasheedan korkeeda iyo calaacashan caloosheeda meesheeda cad ay isku garaaceen ayay leedahay meeshaan xadiidkan ugu dambeeya imaam maalik isaga wuxuu yihi atasbiixu lirijaal watasfiiqu lilnisaa waxaa laga wadaa sacabtunka naag shaqadeed waayo ee salaad ha lagu sameeya maa laga wado see la nin iyo naagba subxaan allahi dhahayaanu yiri isaga imaam maalik laakiin axaadiista anaa diideysa man naabahu shay-un fii salaatihi yaa layiri salaadii dhexdeeda muxuu sameynaa marka ama idaa naabakum amrun falyusabix irijaal waliyusafix innisaa tanna marka iyadana mas'ala kuu korortay waay oo macnahaas marka leh baabu ladkaari bacda asalaati salaad waa laga baxay marka waa in la adkaarsana waa la adkaarsana baabu ladkaari baabu bayaani ladkaari adkaartii caddaynteedii buu u baab yahay bacda salaati salaada ka ajmaca alculamaau culimadu waxay ku ijmaaceen cala istixbaabi dikri dikriga sunanimadiisa bacda salaati salaada ka bacdi wa jaa-at fiihi waxaa dhexdiisa ku yimid axaadiidu axaadiid kahiiratun fara badan saxiixatun saxiix ah fii anwaacin anwaac minhu isaga ka mid dikriga mutacadidatin anwaacdaasoo kala duduwan oo cadad u saaxiiba tira leh fanadkuru waxaan u sheegaynaa atraafan qaybo min ahamihaa kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid a rawaynaa fi kitaabi tirmidiy waxaanu ku warinay can abi umaamata radia allahu canhu qaal qiila lirasuuli illahi sal allahu calayhi waalihi wasalama nabiga waxaa lagu yidhi ayu ducaai ducatee ahaa asmacu la ajiibi ogyahay asmacu meeshaan waxaa way la ajiibi ogyahay marka duco teebaa la ajiibi ogyahayo ilaahay uu aada u aqbalaayo uu ajiiba waayahay qaala waxa uu yidhi jawfu leyli habeenbarkii alaakhira ee dambe habeen barka dambe ama jawfu leyli habeen barkii alaakiru ee dambe waduburu salawaati salaadaha gadaashooda almaktuubaati la farad yeelay qaala tirmidiyu xadiidun xasan ayb meeshaas marka ayb ayb meeshaan marka nataa-ij afkaar ibnu xajar wuxuu ku yiri wabihi qaala tirmidiyu hada xadiidun xasanun qariib qultu wafii ma qaalahu nadarun ayaa warkan tirmidi uu yihi nadar baa ku jiro liana lahu cilalan ayuu leeyahay ixdaahumaa alinqiaacu inqiaac baa ku jira qaala alcabaas adduuriyu fi taariikhihi can yaxya bni maciin lam yasmac cabdiraxmaan ibni saabit min abi umaamata cabdiraxmaan ibni saabit ninka layidhaha abuu umaama hadda ka warinayo waxaa kama maqlay aaniyatuhaa cilada labaad cancanatu bni jurayj ibnu jurayj baa xadiidka cancaneeyey waana mudls ibnu jurayj haaliatuhaa ashuduudu shuduud baa ku jira fainahu jaa can khamsatin min asxaabi abi umaama shan oo ardayda abu umaama xertiisa ah waxaa ka yimid aslu hada alxadiidi xadiidkan asalkiisa min riwaayati abi umaamata can camri bni cabasata waqtasaruu kulluhum dhammaantood waxay ku gaabsadeen cala shiqi lwal qeybta hore ayay ku gaabsadeen qeybta hore marka waxay tahay jawfu leyli alaakhir bis waduburu salawaati almaktuubaat ma sheegin waakhrajahu الnasaa-iyu fi اlyowmi wاlleylati can moxamed bni yaxya almadkuur fawaqaca lana muwaafaqatan caaliya anoo dhacday marka waa soo wadiyey markaasu wuxuu yihi nacam ida aqraba ma ina aqraba maa yakunu alcabdu min adducaa'i jawfu leyl alaakhir fain istadacta an takuna miman yadkuru allaha tacaala tilka saacata fafcal ama fakun riwaayada marka nasaa-ina maxay sheegtay keliya habeen barki ayaa duca la ajiibi ogyahay qeybta dambe oo maxalu shaahidka imaamu nawowi oo u keensaday oo dubura salawaati almaktuubaat ma lagu sheegin riwaayadan markaasuu ibnu xajar yidhi hada xadiidun saxiixun akhrajahu tirmidiyu can cabdillahi bni cabdiraxmaan addaarimiy can isxaaqa bni ciisa can macni bni ciisa wa akhrajahu anasaa'iyu can camri bni mansuur can aadam bni abi iyaas can illeyth bni sacdin kilaahumaa can mucaawiyata bni saalix fawaqaca lana caaliyan bidarajatayni qaala tirmidiyu xasanun saxiix ayb alkaas marka xadiidkan marka cilalkaas baa ku jiro waxaad moodaa marka in dacfi oo uga jiro qeybta weliba imaamu nawowi oo u xujaysanayo oo ah meesha wa duburu salawaati almaktuubaat ayb qaala tirmidiyu xadiidun xasanun buu yihi nadar baa ku jira laakiin inqiaac iyo cancanada ibnu jurayj iyo iyo shuduud oo ku jiro maxaa yeelay ziyaadadan dadkii abuu umaamo xadiidka ka wariyay shan qof qofoo kamida ma sheegin hal qof baa sheegay marka oo ziyaadadan la yimid meeshaana marka dacfi waay taas marka xadiidkan wuxuu saxiix ku yahay jawfu leyli akhir bis waayahay nataaij lafkaarka ibnu xajar sidaasuu baxiyey warawaynaa fi saxiixay اlbukhaariyi wamuslimi can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal kuntu waxaan ahaa buu yihi acrifu inaan garanayo inqidaaa salaati rasuulilaahi sala allahu alayh ali wasalama nabiga salaadiisa go-itaankeeda bitakbiiri ayaan ku aqoonsanayey takbiir allahu akbar ayaan ku aqoonsan jiray nabiga salaadiisa inay dhammaatay wa fii riwaayati muslimin muslim riwaayadiisana kunnaa ayay leedahay kunnaa waxaan ahayn wfii riwaayati fi saxiixayhima can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rafca sawti codka kor uqaadistiisa bidikri loogu qaado dikriga xiina yansarifu nnaasu dadka markay ka gadoomayaan min almaktuubati salaada faradka ay ka gadoomayaan dhamme ay ka baxayaan kaana wuxuu ahaa kaasi calaa cahdi rasuulilaahi sala allahu caleyh ali wasalam waqtigii rasuulka wa qaala bnu cabaas waxa uu yihi kuntu waxaan ahaa aclamu inaan garanay idansarafuu hadday gadoomaan oo salaada ay ka baxaan bidaalika ayaan ku aqoonsanaya idaa samictuhu haddii aan maqlo takbiiradooda iyo waxyaabahaas waayameeshaan marka wuxuu leeyahay dikriga waxaa kamid a ah in laba masalaba meeshaan waa ku sheegay takbiir ayaan ku aqoonsan jiray yiri ibnu cabaas takbiirtaas marka see loo dhahaan salaadii marka laga baxo assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah lailamiya allahu akbar la dhahaan oo kor loo dhahaya mase takbiirta wuxuu ka wadaa adkaartii badnayd oo takbiirtuna ay ka mid ahayd ayay kor u qaadi jireen labada waa layidhi dan dambe aadna moodaa inay badan tahay macnaha dambe codkan kor loogu qaadayana ka waran iyadana imaamu shaafici aimada waxay dhaheen codkan kor waxaa loogu qaadi jiray litacliim dadka in lagu baro haddii marka tacliim darteed loo yeelayo dadka adkaarta lagu baraayo imaamka iyo dadka u dhowdhow inay kor u qaadaan laa ba-sa haddii laakiin tacliin aynan meesha ku jirin hoos in loo dhigo lanna adkaartu waxay asal ku tahay hoos ku dhigid bay asal ku tahay macnahaas baa marka meeshaan yaallo waayahay xadiidkan marka waa xadiid saxiix bukhaariy muslim ba soo saareen saa aragtid ayb ayb warawaynaa fi saxiixi muslimi saxiix muslim dhexdiisa waxaanu ku werinay can thawbaana radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama nebigu wuxuu ahaa idan sarafa min salaatihi salaadiisa haddii uu ka gadoomo istakfara halaathan saddex jeer ayuu istikfaar sameynayay markii la weydiiyey bacdi keeni istaqfara halaatan saddex jeer buu istikfaar weydiisanayay alle wa qaala wuxuuna dhahay allaahuma yaa allaahu allow anta asalaamu ayaa tahay wa minka adiga allaahuma yaa allaahu allow anta adigu assalaamu baa tahay mid nabadgashan oo ceeb iyo xumaan iyo nuqsaanoo dhan ka nabadgalay ayaa tahay kan wax nabadgeliyana waa adiga nabadgelyadana adaa xaggaaga ay ka ahaatay wa minka xaggaaga ayaa assalaamu nabadgelyadu ka ahaatay tabaarakta yaa rabbanaa tabaarakta tabaarakta waad sarraysay daljalaali yaa daljalaali weynaanta allah u saaxiibka iyo walikraami maamuuska allah u saaxiibka o qiila lilwsaaciyi baa waxaa lagu yiri wahuwa axadu ruwaati alxadiidi xadiidka ruwaadiisa mid kamida waaye kayfa alistikfaaru istikfaartu waa sidee qaala waxa uu yihi taquulu waxaa leedahay od dhahaysaa astaqfiru allah astaqfiru llah istiaarta marka sidaas waay istafara halaaan macnaheedu waxay tahay markaa salaada ka baxdo astaqfiru llah astaqfiru llah astaqfiru llah inaad tiraahdo istaqfirullah ma aha istaqfirullah ma aha astaqfirullah ayb waa ficil mudaaric waaye istaqfara yastaqfiru astaqfiru nastaqfiru saas ayb ayb mar hadduunan rubaaci ahayn marka xarfu mudaaricada waa la kor dhigaa maa qabla alaakhirna waa la hoos dhigaa nastafiru astafiru astaqfir llah ayb <coughs> waraweynaa <coughs> marka tanna sidaana yaa loo dhahay marka salaada laga baxo warawaynaa fi صaxiixay اlbukhaariyi iyo wamuslimi waxaanu ku warinay can اlmugiirati bni shucbata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama kaana nebigu wuxuu ahaa idaa faraqa min asalaati salaada haddii uu ka baxo wasallama uu salaamo noqsado qaala wuxuu dhahay laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir allahuma laa maanica limaa acطayta walaa mucطiya limaa manacta walaa yanfacu da ljaddi minka ljaddu adkaartan marka in la xifdiyay u baahan tahay oo la akriyo towxiid waay marka iyo ilaahay oo la ammaanay dhammaanteed waa wada towxiid ilaahay marka waxa uu jecel yahay in lagu xuso oo lagu sheeg sheego waa in towxiidkiisa lagu ammaano laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu allahuma maahne waxdahu xaal uu yahay keligii laa shariika ku la wadaagsadaa cibaado rabbinimo magacyada tilmaamaha wanwanaagsan ilahu isaga uma sugnaanin lahu lmulku mulkigi ayuu leeyahay boqortooyo dhan mulki dhan asaa iskale walahu lxamdu ammaan ayaa u sugnaatay dhammaanteed wahuwa calaa kulli shayin qadiir wax kastana alla mid awoodo wahuwa calaa kulli shayin qadiir macno weynay ku fadhisaa wax allaa wax kasto midkii awoodo waa alle weyaan marka haddaa saa dhahda waxaa ka wadaa koonkan ama adduunyadan aan ku noolnahay ma ka dhici karo wax isaga awooddiis ka baxsan qadiir wahuwa calaa kulli shayin qadiir markaa tiri adduunyadan wax isaga awooddiis ka baxsan kama dhici karan waxaan marka aada arkayso khayr ha ahaadaan ama shar ha ahaadaan isaga awooddiisay ku dhacayaan ayb wax aada la yaabto ood istiraadid yani gaalada iyo waxa ay samaynayaan iyo hadda aragto ha u arkin hana u malaynin in awoodda alle ay ka baxeen oo ayaga waxaan ay iskala imaadeen nacam ficilkooda waa wax ay sameynayaan laakiin abuuris markay noqoto ilaahay baa abuuro khayr iyo shar labadaba qadar ahaanna ilaahay baa rido adduunyadana wax alla ownan wax awoodda alla ka baxsan ma jiro oo dhici kara caqiidadan inay kaa dhaadhacdo walidalika imaam axmeda waxaa laga wariyay inuu dhihi jiray alqadaru qudratullaahi alqadaru qadarka aa ah, maqlaysid waxaas ilaahay baa qadaray waa maxayna qudrada ilaahay qudrada alla marka adiga sheeg meel meel marka soo celi karto allahuma yaa allahu allow laa maanica mid celin karaa ma jira limaa acdayta waxaa adiga siisay qof cilmi aad siiso qof wanaag aad siiso qof akhlaaq wanaagsan aa ku manaysad cid ka cesho karta malaha walaa mucdiya mid siin karaa ma jira limaa manacta waxaa adiga diiday haddii alla ugu talagalo qofkan inaan waxaas la siinin cid sii karta malaha hadee adduunyada isu timaado ma sii karaan adduunyadan o dhan feeri hal qof nafa siiyaan waa kaasa ma sii karaan waxa uu bani aadamka ku siiyana waa wax ilaahay kuu ogolaada in lagu siiyo waxa kale ilaahay ma wax alla unan kuu ogolaanin bani aadam ma kusii karo walaa mucdiya mid siin karaa ma jira limaa manacta waxaa diiday adiga walaa yanfacu ma anfacayo daljadi dheefta midka u saaxiibka ah midka dheefta haysto xoolaha midka haysta minka adiga xaggaaga aljadu dheeftiisa waxba uma anfacayso yacnii ninka xoolaha haysta lacagta leh adiga xaggaaga lacagtiisa waxba kama anfacayso haddaa adiga soo maagto lacagtiisa waxay u taraysa malaha iyo waxa uu haysto oo dheefta ah warawaynaa fii saxiixi muslimi can cabdillaahi bni zubayr radia allaahu canhuma anahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray dubuura kulli salaatin salaad kastaa gadaasheeda xiina yusalimu markuu salaamo noqsanayo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir laa xawla walaa quwata ila billah kelmadaas marka waa isticaano kelimatu isticaanati laa xawla xeelad walaa awood aan daacaadka ku sameyno macaasidii aan kaga harno malihin annaga waa ilaa billaahi alla inaan kaalmaysanayno maaha awood annaga aan daacadii nala faray ku sameyno ma hayno xeelad aan uga leexano on uga bayrno wixii nalaga reebayna ma haysano ilaa inuu ilaahayna kaalmeeyo maaha kaalmada alla markay nagu jirto oo ilaahay kaalmadiisa maceeda aan nahay markaas ayaan daacadana awood u helaynaa macsidana aan ka leexa karna awoodeeda helaynaa ilaahan weydiisanaynaa inuu nagu kaalmayo daacadiisa macaasidiisana naga reebo ayb laa ilaaha ila allaahu walaa nacbudu ma caabudayna ilaa iyaahu isaga maa cid kale ma caabudayna tanna qofka mar walba iday ku jirtaa wax kastoo dhaco ilaahay keyrkiis inaad caabudin taa inaad ku dadaasha lahu nicmatu nicmadii ayaa usugnaatay isaga nicmatu nicmoo dhan waay marka isaga iskale waalfadlu fadliyoo dhan isaga ayaa ayuu usugnaaday walahu thanaau ammaan ayaa usugnaatay alxasanu wanaagsan laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ila allahu alla mukhlisiina allaan caabudaynaa inagoo u barax tirayna lahu isaga addiina cibaadada oon cid kale uga barxaynin walow kariha alkaafiruuna gaaladu haba nacantaas qaala ibnu zubayr ibnu zubayr waxauu yihi wakaana rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam nebigu wuxuu ahaa yuhallilu bihinna inuu ku tahliilsanaayo tahliil aduu biyihii la tufayo lagama wado inuu ku laa ilaaha ila laa haysanayo dubura kulli salaatin ayb wakaana rasuulu llahi sal allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu ahaa yuhallilu bihinna inuu ku tahliilsanaayo oo ku laa ilaaha ila laa haysanayo dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda warawaynaa fii saxiixay albukhaariyi wa muslimi can abi hurayrata radia allahu canhu ana fuqaraaa almuhaajiriina muhaajiriinta dadkoodii fuqarada ahaa atow rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam nabigay u yimaadeen faqaaluu waxay dhaheen dahaba ahludusuuri maalka dadkii u saaxiibka ahaa waxay la tageen bidarajaati alculaa darajooyinkii sare wanaciimi almuqiimi iyo nicmadii negida ahaydee lagu nagaanayo yusaluuna way tukan markaa dadkan fiirisay khayrka ugu dadaalayaan iyagu lacag iyo waxma haystaan waxay u yimaadeen nebiga markaasay waxay dheen dadkii lacagta lahaa ayaga ayaa darajadii sare aakhira qaatay iyo nicmadii yusaluuna kamaa nusallii waa cilaynayan marka sababta waa maxay yusalluuna waa tukanayaan kamaa nusallii saan annaga u tukanoo kale ila nin maal laga tuka karaaya wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu saan annaga u soonnana waa u soomaan walahum waxay leeyihiin fadlun dheeraad min amwaalin amwaal xaggood ka ahaaday yaxujuuna bihaa ay ku xajinayaan wayactamiruuna waa ku cumraysanayaan wayujaahiduuna waa ku jihaadayaan wayatasaddaquuna waa sadaqaysanayaan anagi maal ma haysano marka cibaadaadkaas maalka ku tacalluqoo dhan ma guda karno sababtoo aan lacag aan sadaqaysano maba haysanaba fa qaala wuxuu yidhi marka alaa ucallimukum miyaanan idin baraynin shay-an wax tudrikuuna bihi aada ku gaartaan man sabaqakum dadkii idinka hormaray wax aad dadkii idinka hormaray ku gaartaan ma idin sheegaa miyaanan idin baraynin wa tasbiquuna bihi aada uga hormartaan man bacdakum dadka idinka dambeeyana aa uga hormartaan walaa yakuunu axadun qofna ma ahaanayo afdala mid fadli badan minkum idinka idinka fadli badan ilaa man qof mooyaane sanaca sameeyey midla maa sanactum waxaad samayseen oo kale qaaluu waxay yidhaahdeen balaa yaa rasuul allah inaadan noo sheegin iska daaya noo sheeg nabar qaala waxa uu yidhi tusabbixuuna wataxmaduuna watukabbiruuna waa tasbiixsanaysaan waa alxamdulilaahysanaysaan tusabixuuna waa subxaana allahisanaysaan wataxmaduuna waa alxamdulilaahysanaysaan watukabbiruuna waa allahu akbar sanaysaan khalfa kulli salaatin salaad kastaa gadaasheeda halaaan wa halaaiina soddon iyo saddex jeer qaala abuu saalixin iraawi abuu saalixa xadiidka warinaya waxau yihi abuu saalix samaan waaye can abi hurayrata lamaa su-ila markii la weydiiyey can kayfiyati dikrihaa sida loogu dikrinayo sida loo sheegayo tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir yaquulu wuxuu dhahayaa subxaan allah walxamdu lilah wallahu akbar koo xataa yakuuna minhuna intuu ka ahaado kullihina dhammaanteed halaatun wahalaatiin halaatun wahalaahuuna dikrigan salaada marka laga baxo soddon saddex subxaana allahi soddon iyo saddex alxamdulilah soddon iyo saddex allahu akbar see loo samayna laba si midii la doono loo samayn karaa <clears throat> sidaan in la dhaho <clears throat> subxaan allah alxamdu lilah allahu akbar subxaan allah alxamdu lilah allahu akbar subxaan allah alxamdu lilah allahu akbar ilaa soddon iyo saddex jeer la gaaro bis aan ka baxday waxaa kaloo la yeeli karaa subxaan allah subxaan allah subxaan allah iyo saddex mar alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah soddon iyo saddex mar allahu akbar allahu akbar allahu akbar soddon iyo saddex mar labadaas tii la doon waa la sameyn karaa waa soo arooray laba intaba ayb dadkan marka waxaad fahmay marka tasbiix dikriga waxa lagu gaari karo nin maal badan oo weliba maalkiisa sadaqaysto oo laakiin aan dikrigan la imaanin ayaa adoo dikriga la imid gaari karo la timid oo wax maal la sadaqaysanin laakiin isaga maalka qabay hadduu dikrigana kaaga hormara ka waran waa ku dhaafa kaas marka weliba muhaajiriintu waa soo laabteen markaas waxay rasuulka ilaahay intan aada noo sheegtay dadkii maalka lahay waa maqleen afkooda annaga kama xiri karno waa waa dhahayaan dikrigiiba dikrigaanna waa la imaanayaane ka waran markaasuu nabiga yidhi fadlullaahi utiihi man yashaa ilaahay baa fadligaas siiyey marka cimbis waa wduhuuru jamcu dahirin weyaan bifatxi daani wa iskaani thaai almuhalahati daalka oo la kordhigo hada oo la reebo jamcu dahirin waay wahuwa almaalu lkahiiru maalka faraha badan waay waraweynaa fii saxiixi muslimin saxiixi muslim dhexdiisa waxaanu ku warinaa can kacbi bn cujrata radia allahu canhu can rasuuliillahi sala allahu alayh waali wasalama qaal mucaqibaatun laa yakiibu qaa'iluhunna mucaqibaatun kuwa cirbiyo ayb oo salaada gadaashooda imaado laa yaqiibu ounan hoogeynin qaa-iluhunna qofka yiraahdo ma hoogayo ow faaciluhunna ama midka sameeyo dubura kulli salaatin maktuubatin salaad kastoo maktuuba a ah gadaasheeda qofkii sameeyo halaathan wa halaathiina tasbiixatan soddon iyo saddex tasbiix ayuu la imaanayaa ayuu samaynayaa wa halaathan wa halaathiina taxmiidatan soddon iyo saddex alxamdu lilaahi iyo wa arbacan wa halaathiina soddon iyo afar takbiiratan min takbiiratin soddon iyo afar allahu akbar marka riwaayadaas allahu akbar soddon iyo afaray ka dhigtay marka marna soddon iyo afar allahu akbar la imaamo marna soddon iyo saddex la imaamo warawaynaa fii saxiixi muslimi can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaala waxa uu yihi man sabaxa allaha qofkii ilaahay nasaho oo subxaana allahi yidhaahdo fii duburi kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda halaatan wa halaatiina soddon iyo saddex faxamida allaha alla ammaano halaatan wathalaathiina wakabara allaha ilaahay weyneeyo halaatan wathalaathiina wa qaala tamaama almi-ati boqolkii dhammaystirkeedana dhaho laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir gufirat khataayaahu dembiyaalkiisii waa la dhaafaa gafafyaalkiisii wain kaanad haba ahaato midla zabadi lbaxri badda xunbadeedoo kaleba ha ahaato badda xoorteedao kale wax la ekaato waraweynaa fii saxiixi اlbukhaariyi fii awaaili kitaabi اljihaadi waxaanu ku warinaa can sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa yatacawadu inuu magangelayo dubura asalaati salaada gadaasheeda bihaa-ulaai alkelimaati kelimadahan buu alle ku magangelayay allaahuma yaa allaahu allow inii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min aljubni fulaynimo waa cudur fulaynimada marka wa acuudu bika ilaah waxaan kaa magan gelayaa an uradda in la i celiyo ilaa ardali alcumuri cumri kiisa aad kiisa foosha xun cumri midkiisa xun in la ii celiyana ilaah waa kaa magan gala oo cumriga midkiisa xun waa maxay qofka inuu inta boqol sano dhaafo ama meelahaas gaaro oo uu cad meel yaal noqdo dadkii dhib ku noqdo isagiina uusan nolol fiican haysanin marka taas in ilaahay laga magan gala waacuudu bika ilaah waxaan kaa magangelayaa min fitnati dunyaa addunya fitnadeeda waacuudu bika ilaah waxaan kaa magangelayaa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa qabri waa loo socdaa qof ka baaqanaya qabri ma laha waa loo socdaale ama bahal ha ku cuno oo calooshiisa gal ha ku xaaro intuu ku googoosto ama inta lagu duugo god ha lagugu duugo mar walba qabri waa lalahaanay bahalkaas calooshiisa qabri kuu noqonayo ama gudaha geed korkiisa dii lagu saara xataa caalamulbarzakh kii taga la tahadee ayb marka saas darteed qabrigaas loo socdo inta waktiga hadda la joogo in ilaahay looga cabsado in yani ilaahay cadaabkiisa laga magan galo haddii kale markay timaado indha taag wax mataraayo adduunye soo noqodna ma jiro oo adduunye damba loo soo noqonayo malaha marka qof walba qabrigaaga u danay ilaahay cadaabulqabrigan ka magan galo wa acuudu bika ilaahu waxaan kaa magangelayaa min cadaabi alqabri saasuu dhihi jiray marka salaada marka laga baxo ducadan in la akhristo iyadana allahuma inii acuudu bika min aljubni waacuudu bika min an uradda ilaa ardali lcumur waacuudu bika min fitnati dunya waacuudu bika min cadaabi alqabri warawaynaa fi sunani abi dawuuda wاtirmidiyi wاnasaa'iyi can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma can اnabiyi sala اllahu alayhi waalihi wasalama qaala waxauu yihi khaslataani laba qaybood aw khallataani aba laba arrimood laa yuxaafidu calayhimaa ma ilaaliyo korkooda cabdun adoon muslimun muslim ah ilaa dakhala aljannata jannadou galaa hadduu ilaaliyo humaa labadaas waxyaabood arrimood yasiirun weeyaan kuwa fudud waman yacmalu bihimaa qofka ku camal falayana qaliilun wax aada u yar labadan arrimood waa yaryihiin qofka samaynayana waa yaryahay oo dadku intooda badan ma sameeyaan yusabixu llaha tacaala ilaahayba u tasbiixsanayaa fii duburi kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda cashran toban wayaxmadu waa taxmiidsanayaa cashran toban wayukabiru cashran yani toban subxaan allahi toban alxamdu lilaahi iyo toban allahu akbar fadalika kaagaasi khamsuuna wa mi-atun bilisaani boqol iyo konton waa xagga carabka boqol iyo konton kutamar toban subxaan allahi shanta salaadood u qaybi toban min shan waa konton toban alxamdu lilahi oo shanta salaadood kadib la dhahayo waa konton kale toban allahu akbar oo shanta salaadood la dhahayo waa kontan iyadana kontan iyo kontan iyo kontan isu geey waa boqol iyo konton fadalika khamsuuna wamiatun waa boqol iyo konton bilisaani carabka wa alfun wa khamsu miatin fi lmiisaani kun iyo shan boqol waa miisaankana kun iyo shan boqol ay miisaanka ku tahay see ugu tahayna man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha boqol iyo kontonkan toban ku dhufo waa kun iyo shan boqol miisaankii kun iyo shan boqol ay ka tahay allahu akbar waayahay wayukabiru arbacan wahalaaثiina qaybtii labaadna waa wayukabiru waa takbiirsanayaa arbacan wahalaaثiina soddon iyo afar idaa akhada haddii uu qaadanayo madjicahu jiifkiisa marku seexanayo wayaxmadu allow ama alxamdu lilah buu dhahayaa halaatan wathalaathiina soddon iyo saddex jeer wayusabixu waa tasbiixsanayaa halaatan wathalaathiina soddon iyo saddex fadalika kaagaasi mi-atun boqol waa bilisaani carabka wa alfun kun waa filmiisaani miisaankii qaala waxa uu yihi falaqad raaytu qaala waxa uu yihi falaqad ra-aytu waxaan arkayay rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka ilaahay yacqiduhaa isagoo guntaayo biyadihi gacantiisa isagoo saa ugu tirinayo guntayo qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo kayfa humaa yasiirun sidee bay u fudud yihiin waman yacmalu bihimaa qaliilun qofka samaynayana uu mid yar u yahay wax yar ay yihiin waxaan yar iyagu waa fudud yihiin dadka sameeyaana waa yaryihiin say ku dhacday dhahay qaala waxau yihi ya'tii axadukum midkiin waa waa uu imaanayaa yacnii ashaydaana buu ujeedaya shaydaankiibaa uu imaanaya midkiin fii manaamihi hurdadiisa agteeda ayuu uga imaanayaa fa yunawimuhu waa seexina shaydaanka ayb qabla an yaquulahu intuusan dhihin shaydaankiibaa qofku markuu sariirta koro waa u imaanayaa markaasuu jiifinaya dhaqso seexo seexo seexo buu leeyahay seexu dhahaa marka macnaheedu maaha waa la maqlaa shaydaanko seexa seexadaa la maqlaa ma aha ayb qofkiiba waswaas iyo waxaa inta geliya ayaa qofkii iska seexda is arkaya waxaan marka kunkan ajar baa meesha ku dhaafaya kun ayaa meesha uga tegaysa wixii jannada lagu gelayana saasuu kaaga tegsiina wayatiihi waa uu imaanayaa shaydaankii qofkii fii salaatihi isagoo salaadii ku dhex jiro fayudakiruhu wuxuu xasuusinayaa xaajatan xaajo qabla an yaquulahaa intuunan dhihin salaada kadib wixii lagu dhahayay tobankii subxaan allahi tobankii alxamdulilahi tobankii allahu akbarna shaydaankii markuu qofka salaadiiba intuu ku jiro la gaarin ayuu wuxuu dhahayaa meeshii heblaaya ah shaqo kasoo qabo ninkii hebel ah ayaa ku sugaaya markuu salaamo noqsado furdug waa baxa horow ka ordaan saas cadow noogu yahay ma rabo marka wanaag iyo darajo iyo midna nooma rabo saa darteed shaydaan in la raaco ma aha oo qofku sida usoo ordaayo sariirta dig iskaga yiraahdo isagoo wax adkaara akrinin adkaartaasay u dan tahay oo qofka shayaadiinta iyo wixii u imaalaha ilaahay uga celina jannadana waa lagu galaa hadda maxay dhibeen subxaan allahi toban jeer la dhaho alxamdulilah toban jeer la dhaho allahu akbar toban jeer la dhaho sariirta marka la koraayo soddon iyo afar jeer allahu akbar la dhaho allahu akbar allahu akbar soddon iyo afar jeer soddon iyo saddexna eh, eh, la dhaho alxamdulilah soddon iyo saddex subxaan allahina la dhaho isnaaduhu saxiixun weyaan ilaa ana fiihi waxaa ku jira cataa bna saaib wafiihi ikhtilaafun baana ku sugan bisababi ikhtilaaqihi ikhtilaaqkii ku dhacay darteed waqad ashaara ayuubu sakhtiyaaniyu oo ishaara ilaa sixati xadiidihi xadiidkiisa saxiixnimadiisa haadaa kan ah waay ahayd ayb waayahay ayb ibn xajar wuxuu yihi nataa-ij afkaarka hada xadiidu صaxiixu akhrajahu axmedu can cabdirazaq can اthawriyi ayb fawaqaca lana muwaafaqat caaliya ayb وأخرجه أبو داود من رواية شعبة والترمذي من رواية إسماعيل بن علية والنسائي وابن حبان في صحيحه جميعا من رواية حماد بن زيد ثلاثتهم سدحdooda can cطاء بن saaib ay ka wariyeen xamaad بن زayd ismaaciil بن culaya shucba kulligood cطاء بن saaib ay ka warinayaan waqowlu shaykhi uu yihi marka waa kana imaamu nawowi ina cطاء bna saaib mukhtalafun fiihi min أjli اkhtilaaihi la ahara lidalika arinka ikhtilaafka caطاء wax saameyn oo ay ku leedahay xadiidka malaha liana shucbata shucbo iyo wathawriya iyo thawri xamaad bna zayd saddexdooda samicuu minhu qabla ikhtilaaqihi waxay ka maqleen inta aanu isku dardarmin qabla alikhtilaaday ka maqleen waqad itafaquu calaa ana athiqata ida tamayaza maa xadaa bihi qabla ikhtilaaqihi mima bacdahu qubil wahada min daka waxaana laysku waafaqay ninka hiqada ah ee ikhtilaadka uu ku dhacay haddii laga xadiidkiisa ou soocmo oo wixii uu qabla alikhtilaad wariyey iyo wuxuu bacda alikhtilaad wariyey la kala garto yacni inayna waxba dhibaynin markaa tanna saasay kamid tahay buu marka wax dhibo ah ay leedahay male waa meeshaan warkaan xadiidkuna waa saxiix marka kuuma dhinna ilaa ina adiga ku dhaqanta le lagaa sugaa marka ku dadaal marka saa ugu dhaqmi lahayd warawaynaa fii sunani abi daawuuda waatirmidiyi waanasaa-iyi wageyrihim <clears throat> can cuqbata bni caamirin radia allahu canhu qaal amaranii rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nabiga wuxuu i amray an aqra'a inaan akhriyo bilmucawidatayni dubura kulli salaatin salaad kastaa gadaashooda wa fii riwaayati abi daawuuda bilmucawidaati fayanbagii waxaa haboon an yaqra'a inuu aqriyo qul huwa allahu axad waqul acuudu birabbi lfalaq waqul acuudu birabbi nnaas saddexdaas ayb taas baa marka haboon buu ku yiri ayb xadiidkana marka eh, cuqbata bnu caamir uu wariyey wuxuu yihi hada xadiidun saxiixun akhrajahu axmedu can ilmuqri cabdullahi bn yaziid ilmuqri waayahay marka qowluhu imaamu nawowi uu yidhi yenbaqii an yaqra'a qul huwa allah axad ilaa aakhirihi huwa muratabun cala hadihi riwaaya liana almucawidaati jamcun aqaluhu halaaثan fajacala suurata alikhlaasi minha tagliiban buu uga dhigo fiihi nadaru lixtimaali an yuraada bilmucawidaati aayaati suuratayni in laga wadana waa dhici kartaa oo labadan keliya la akrinaya in qul huwa allah uu ku jirana waa suurtagal saasuu yidhi ibnu xajar nataaij lafkaarka warawaynaa biisnaadin saxiixin fii sunani abi daawuuda waannasaa-iyi can mucaadin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu caleyh waali wasalama nabiga akhada biyadihi gacantiisii wou qabtay wa qaala waxauu yidhi yaa mucaadu mucaadow wallaahi baan ku dhaartay innii la uxibuka waa ku jecelahay buu yidhi faqaala waxa uu dhahay markaa nebiga uusiika waxaan kugula dardaarmayaa yaa mucaadu mucaadow laa tadacana ha ka tegin fii duburi kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda taquulu inaad dhan allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika adkaartay kamid tahay marka salaada kadib la ahriyo allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika ilaahu dikrigaaga korkiisa iigu kaalmee shukrigaaga ilaahu iigu kaalmee cibaadadaada wanaageedana ilaahu iigu saacido igu kaalmee warawaynaa fi kitaabi bni suniyi can anasin radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa qadwa salaatahu salaadiisa hadduu guto masaxa jabhatahu wejigiisa ayuu masaxayay biyadihi lyumnaa gacantiisa midig ayuu ku masaxayay uma qaala wuxuu dhahay ashhadu an laa ilaaha ila allahu araxmaan araxiim allahuma ya allaahu allow adhib canii ilaahu iga tegsiy alhama iyo walxusna murugta iyo hamiga ilaahu iga tegsi sidaa ayuu dhahayay abu nucaym waxa uu yihi hada xadiiثu غariib min xadiiثi mucaawiyata bni qurة tafarada bihi canhu zayd اlcamiy wahuwa zayd bn اxawaariy abulxawaariy wafiihi liin dacfi baa ku jira ninkaas qultu waxaan ihi buu yihi ibnu xajar itafaquu calaa dacfihi min qibali xifdihi bay isku waafaqeen wahuwa miman waafaqat kunyatuhu sma abiihi kunyadiisa magaca abihi waafaqday ayb wahuwa bifatxi lmuhmalati wa takfiifi lwaawi wakasri raa'i xawaariij bacdaha yaa-un ka yaa-i nasab ayb wasakata abuu nucaym can iraawiy canhu ninka ka werinaya isagana waa ka aamusay wahuwa abcafu minhu kaasaa kasii daciifnimo badan bikaiirin wax badan wahuwa bitashdiidi illaami wayuqaalu lahu lmadaa'iniyu ayaa la yihahdaa waayahay ayb salaam awiila ninka akhrajahu bnu suniy can سلم بن mucaad عن xamaad بن الحسن عن أبي cumar alxawdi fawaqaca lanaa caaliya bidarajatayn ayb xadiidka marka ibnu cadiy tarjamada kathiir ibnu sulaym ayuu kusoo saaray marka xadiidtan dacfi baa marka ku jiro ayb waayahay marka xadiidkan meeshaas baa laba raawi baa ku jirta dacfi kaga ayb dariiqan isaga uu kusoo saarayna kathiir bnu sulaym waay riwaayadiisa nacam tadciifka ninkaa marka kathiir culumo badan baa laga soo guuriyey inuu daciif yahay ninkaa nacam xataa yakaadu yakuunu mithla salaam fi dacfi ow ashadda waaba ka daran yahay salaamkii aada u daciif u yahay u dhahay ama waa lamid ama waa ka daran yahay marka xadiidkan daciif weeyaan warawaynaa fiihi can abi umaamata radia allahu canhu qaal maa danawtu min rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam nabiga uma soo dhowaanin ayb fii duburi kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda maktuubatin farad ah walaa tadawucin sunna ilaa samictuhu waxaan maqlaya yaquulu isagoo dhahayo allaahuma qfir lii dunuubii ilaahu dunuubteyda dhaafu khadaayaaye gafafyaalkeyga ku lahaa dhammaanteed allaahuma اncashnii wajburnii wahdinii lisaalix alacmaali wاlakhlaaqi inahu laa yahdi lisaalixiha walaa yasrifu sayi'aha ilaa anta ayb allaahuma ncashnii ilaahu ikor yeel ayb wajburnii ilaahu ikab wahdinii ahanuuni lisaalix alacmaali acmaasha kuwooda soo suuban waalakhlaaqi akhlaaqda teeda suuban igu hanuuni inahu shanigu wuxuu yahay laa yahdii lisaalixihaa akhlaaqda mideeda wanaagsan kuma hanuuniye walaa yasrifu sayi-ahaa teeda xunna ma iilo oo ma leexiye ilaa anta adiga bayb <clears throat> xadiidkan isaguna marka ayb cali ibni yaziid alalhani ayaa ku jira ibnu xajar nataaj alafkaarka wuxuu yihi muttafaqun calaa tadciifihi <coughs> madaaru hada alxadiidi عليه wallahu أعلم saasuu yidhi warawaynaa fiihi ibnu sunni dhexdiisa waxaanu ku warinay kitaabkiisa can abi saciidin can abi saciidin radia allaahu canhu can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama kaana wuxuu ahaa idaa faraqa min salaatihi salaadiisa hadduu ka baxo laa adrii ma ogi qabla an yusallima intuunan salaama noqsanin ow bacda an yusalima ama markuu salaamo noqsado kabacdi yaquulu wuxuu dhahaya subxaana rabbika rabi alcizati camaa yasifuun wasalaamu cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayuu dhahaya ayb xadiidkan isagana ibnu xajar nataa'ij afkaarka wuxuu ku yiri madaaru hada alxadiidi calaa abi haaruun xadiidkan abu haaruun ayaa ku wareegayo wahuwa daciifun jiddan itafaquu calaa dacfihi ayb wa shaahidin dakarahu lahu bacdahu xadiiu xadiidu min mursal shacbiyi bisanadin saxiixin ilayhi akhrajahu bn abi xaatim fi tafsiir waaya xadiidkan isagana dacfi baa ku jiro qaala warawaynaa fiihi can anasin radia allahu canhu qaal kaana anabiyu sala allahu alayh waali wasalam ida insarafa min asalaati salaada hadduu ka gadoomo wuxuu dhahay allaahuma ajcal khayra cumrii aakhirahu ilaahu cumrigiisa cumrigeyga khayrkiisa aakhirkiisa ka dhig oo inama alacmaalu bilkhawaatiin acmaashu waa waxay ku dhammaato ayb wa khayra camali camalkayga kan ugu khayrka badanna khawaatimahu kan ugu dambeeya ka dhig kan kan lagu soo khatimayo ilaahu acmaasheyda kan ugu fiican midka adduunyada iigu dambeeya ka dhig wajcal ilaahu yeel khayra ayaami maalmahayga kuwa ugu khayrka badanna yowma alqaaka maalinta aan kula kulmaayo abuu maalik annaqaci ayaa isagana ku jira <clears throat> nataaij afkaarka wuxuu ku yidhi wahuwa daciifu bilitifaaqi warawaynaa fiihi ibnu sunni kitaabkiisa dhexdiisa waxaanu ku warinay can abi bakrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam kaana yaquulu fii duburi salaati salaada gadaasheeda wuxuu ku dhahay allaahuma ya allahu allow inii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min alkufri kufri walfaqri faqri wacadaabi alqabri iyo qabri cadaabkiisa kufri marka wax ilaahay laga magangala faqriguna waa sidoo kale hadduu qofka faqriga ku uu qabto waxaa laga yaabaa xaaraanti inuu u bareero diintiisi inuu gato dadnimadiisii gato sida haddaba badan iyadoon faqriba haynin dadkii ayay saa yeelayaan waraweynaa fiihi ibnu sunni kitaabkiisa dhexdiisa waxaanu ku warinay biisnaadin daciifin can fadaalata bni cubaydin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wali wasalam idaa sallaa axadukum midkiin haddii uu tukanayo falyabda ka bilaabo bitaxmiid illaahi tacaala alla ammaantiisa wathanaai calayhi ilaahay mahadintiisa wathanaai calayhi ilaahay ammaantiisa faallayntiisa uma yusallii waxuu ku sallinayaa cala nabiyi sala allahu calayh waali wasalam nabiga uma yadcuu bimaa shaaa wuxuu doono ayuu ku ducaysanayaa markaasna ayb biisnaadin daciifin ibnu xajar waa tacliiqiyey nataa'iju afkaarka wuxuu yihi wacajibtu min ikhtisaarihi calaa tadciifi hada sanadi duuna gayrihi min alaxaadiidi alatii awradaha qablu min kitaab ibni suniyi maca ana akharahaa daciifun sanadan wamatnan wahada saxiixulmatni waxaan la yaabay buu axaadiistii kan ka horeysay oo ibnu sunni uu ka warinayay kitaabkiisa dhexdiisa uu ku warinayo dacfigooda ma soo sheegin kuwaas oo sanad iyo matni labadaba daciif u ah kan oo matniga saxiix ka ah ayuu dacfigiisa ishaaray waa la yaab uu yidhi faina ruwaatahu kulahum hiqaat weyaan mukharaju lahum fi saxiixi ila aljanbiy wqad itafaquu calaa tawhiiqihi ninka isagana uma qaala waqad taraka min hada lbaabi ciddata axaadiid buu ka tegay ayb ciddata axaadiida buu ka tegay bacduhaa asaxu mima dukir ama mima dakar qaarkood ka asaxsan wixii uu sheegay minha xadiidu lbaraa ibni caazib qaala kunaa idaa sallayna khalfa rasuuli sal l slam axbabnaa an nakuuna can yamiinihi inaan ahaano midigtiisa yuqbil calayna biwajhi bownu qaabilsiinay fasamictuhu yaquulu rabbi qinii cadaabaka yowma tabcasu cibaadaka muslima weli ducada salaada ka dambeysay ka midta rabbi qinii cadaabaka yowma tabcasu cibaadaka sidaasuu tilmaamay marka wabillahi towfiiq wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi wcala alihi sabi